بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا قرت أراد أودونه غزوة دولان ورّى mid qariyo ayuu ah bikayrihaa midaan iyada ahayn buu ku qarin jiray mid kale duulaankanuu ku qarin jiray muttafaqun calayhi bukhaari muslim waa soo saareen abu daawuud wuxuu ziyaadiyey walxarbu khudca buu intaa ku daray walxarbu khudca yani dagaal dagaalku waa khadeecid wey macnaha waalxarbu khudcadaa fii iyadoo xadiidkan ka madax banaan waxaa soo saaray bukhaariyo muslim min xadiidi jaabir bni cabdillaah xadiis mustaqilay ka dhigeen laakiin abu daawuud xadiidkanuu daba dhigay oo walxarbu khudca ku israaciyey xadiiskan oo kaana ida araada qaswatan waraa bikayriha wuxuu ku yimid qisadii dheerayd ee kacb bin malik ee ku saabsanayd markay dagaalkii tabu kadib dhaceen isagiiyo saddexdii nin saxiibadii labadii nin saxiibadii ah qisadoodii dhexdeeda ayaa waxaa ku yimid xadiidka wuxuuna leeyahay qalamaa yuriidu qaswatan yaqzuuha waxaa aada u yaray inta uu nebigu doonayo duulaan uu duulayo ilaa warraa bikayriha ilaa hadduu doono inuu duulaan u baxo mid kalu ku qarin jiray saas maana aad bay u yarayd bay macnaha inta intuu duulaan u socdo haddana duulaankii uu muujiyo way yarayd waxaa aada u badnayd inuu duulaankaa qariyo oo mid kale ku asturo ayib xataa kaanat aswatu tabuuk buu yihi ilaa ay dagaalkii tabuug ka yimaado faqazaaha rasuulu lah sal lay wasalam fii xarin shadiidin wastaqbala safaran baciida wamafaazan dagaalka tabuug nabigu sal lay wasalam kulayl adag dhexdiisu ku duulay xilli ay tahay ay jilaal tahay oo aad ay u kulushahay qoraxda safar aada u fogna waa qaabilay oo madiine marka laga baxo tabuug loo socdo ilaa toddoba boqoloo kilomitr waa oo luga oo dhul saxra wa mafaazan dhul bahgooye ana dhul bahgooyo lamadagaan ah oo saxaro ah wastaqbala ghaswa caduwin kabiir ciidanka uu ku socday ee duulaanka ku ahaana ciidan aada u badan buu ah marka jidkoo khatar ah iyo cadowgoo badan arrimahaasaa ishelay fajallaa lilmuslimiina amrahum liyata'ahabuu uhbata caduwihim dagaalka tabuug nebigu kamuusan qarinin muslimiinte meeshay u socdaan iyo meesha duulaanka lagu yahay kulli waa u caddeeyey musan qarinin tabuuk baan ku soconnaa baa layidhi maxaa keenay si ay ugu diyaar diyaar garowga uu baahan yahay alla xaaladdu waa adag tahay diyaargarow iyo isticdaad ziyaadaa bay u baahan tahay haddaan si cad loogu sheeginna lama helayo diyaar diyaargarowgaas lihadihi lmaslaxa buu nebigu door biday marka inuu middan inuu daaha ka qaado oo si cad ugu sheego laakiin inta kale wuxuu u banaan jiray inuu eh, hadduu meel u socdo uu duulaanka inuu mid kale ku asturo warraaga waxa la tawriyada inaad shayga qariso shaygii shay aan ahaynna aada muujiso shayga waad waxaaga waad qarsan wax kaleeto ood moodsiinayso ruuxa kale na waad muujinaysa sababtuu sidaa u yeeli jirana waxay ahayd nabiga sal ly wasalam yani masaajidkiisa iyo saxaabada waxaa ku dhex jiray munaafiqiin munaafiqiintuna cadow bay ahayn hum lcaduwu faxdarhum qolo alla yidhi waay cadow waa uun iyaga ee iska jir baa layidhi marka in ciidankii la bixiyana waa la rabaa in la duulana waa la rabaa sirtaaba inaan la helinna waa la rabaa waana lagugu dhex jiraa sayadiiloy marka waa inaad marka xeel haysato oo aad isticmaasho meeshaad u socotay meelaan ahay waxaa la mid ah xadiidka anas radi allahu canhu wuxuu yidhi yani waxaa ka mid a ah nebigu sal ly aslam taxadar fara badan buu samayn jiray waxaa ka mid ah inuu sirtiisa qarsado sirtiisa inuu qarsado inuu diro maaratay sirdoonka inuu baahiyo oo cadowgu inuusan helin warkiisana ku dadaalo warka cadowgiisana iyo sirtoodana inuu helo aada ugu dadaali jira lannahu min baabi akhdi lasbaab waay isagoo nebi alla ah haddana wuxuu amran yahay inuu asbaabta qaato min baab acqilha watawakal cala allah acqilha watawakasbaabta in la qaato maalan wuxuu soo saaray axmed iyo muslim ay soo saareen min xadiidi anas bin malikin rasuulku wuxuu diray nabigu sal lay slam nin la yidhahdo busbas ama busbasa labadaba uu ku yimid ayuu u dirsaday caynan yanduru maa sanacat ciiru abi sufyaan xilligii beder ka hor dagaalkii beder markuu aadi rabay ayuu ninkaa magaca calabigu dirsaday isaga oo sirdoon u ah nabiga sal lay slam oo soo fiirinaya bal abuu sufyaan iyo safartuu watay ee shaam ka soo noqonaysa waxay samaysay noo soo fiiri buu yihi bal warkooda noo soo ogow ayib ninkii waa tegey dhulkiibuu soo maray warkii safarta ganacsiga wada ayuu soo ogaaday uu soo noqday markaasuu nabiga sal lay waslam si hoos ahaana ugu sheegay faxadaahu lxadiid hoos buu nabiga ugu sheegay wixii macluumaadu soo helay nabigu marka waa baxay sal lay wasalam markaasuu hadlay saxaabadii buu la hadlayaa in ha la baxo ha la diyaargaroobay inuu dhuhu rabaa leanna waxaa warka la keenay baa wuxuu noqday war iijaabi ah oo laga faa'iidaysan karo oo safartii abuu sufyaan inay soo dhowdaa jidkaana maraysa jidkaa loo geli rabaa marka markaasuu nabigu sal lay waslam intuu saxaabada la hadlay wuxuu yidhi ina lana tilbatan faman kana dahruu xaadiran falyarkab macana ina lanaa ilba waxaan leenahay xaajo dan baan leenahay ee ninkii gaadiidkiisu diyaar yahayow gaadiidkaaga fuulo ina keen laba dhihin beder baan u soconnaa laba dhihin abu sufyaan iyo xoolihiisaan ku soconnaa xoolihii oo meesha marayaan qabsanaynaa lama dhihin laana taasi waa sir laakiin muxuu yidhi wardan iyo xaajaynu leenahay ninkii gaadiid lahu gaadiidkaaga oo diyaar yahow soo fundu ayb rag marka meesha joogay oo xoogaa gaadiidkoodu uu xaafadaha kore madiine uu jiray ayaa marka idan weydiisay waxay rasuulilahi oo aanu gaadiidka waa naga fogyahay aansoo aan aadno markaasuu nebigu wuxuu ku yuri sal ly slm laa ila man kaana dahruhu xaadiran ruuxii uun gaadiidkiisu hadda joogoo diyaar yahay mooye mid meel fog loo raadinaya maayo buu nabigu sal lay slam markaasuu nabigu baxay sal lay wasalam isagiiyo saxaabadiisa wixii diyaar ahaa ayaa baxay ilaa ay safartii shaam ka soo socotay jidkay mari lahayd ay uga hormareen beder bay uga hormareen meeshay uga hormareen aduu si waxay ku fakatay yani waxaweyaan uun qadar ilahay bay ku fakatay saasay ahay marka ujeeddadu fiirso warkii la keenayna nebigu waa qariyey sal alay aslam ee ninka sirdoonka uu dirsaday uu keenay ta labaadna nebigu sal alay aslam saxaabada markuu u sheegayey muusan dhin meeshaasaan u soconaayo diyaargaroobi wuxuuhi dan baynu leenahay diyaargaroobi saas man marka da'digiisa sida aha nebigu sal alay aslam ayib waraa bikayriha marka waxaa laga wadaa waraa bikayriha waxaa laga wadaa maalan markuu u socdo markuu maka oo kale u socdo waxaa magaalada la gelinayaa inuu u socdo oo kale maalan najdi u socdo ama tabuug oo kale inuu socdo waxaa la warsanayaa bal ka warrama jidka tabuug see wey maalmaha xaggee la degan yahay xaggee madan meeshee biyo leh xaggee lagu degi karaa waraysiga waxaa loo badinayaa jid kale maxaa la dhaaya war maanta waxaa la waraysanaya jidkii tabuug halkaa in lagu socdo u badinayna xaggeena loo socdaa makaa loo socdaa saas man makaa loo socdaa ama khaybar baa loo socdaa marka meeshuu u socdamaya meel kaluu moodsiin jiray inuu u socdo sidaasay sirtiisu ku qarsoonaan jirta nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh saas man ayib marka waa waxaa weeyaan waxay soo gelaysaa qowlullahi tabaaraka wa tacaala khuduu xidrakum taxadarkiinna qaato waata dhowrgoon lagu xeliyey taxadarkiinna qaato markaad cadow la dagaalamayso waa inaad aqsa maa yumkinu taxadara qaadato asbaabtana aada isticmaashaa la doonaya macna وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال وحوري shahidtu waxaan xaadiray rasuulallaahi baan xaadiray sal alay wasalam idaa goortii lam yuqaatil uusan dagaalamin awala nahaari maalinta bilowdeeda akhara wuu dibdhigi jiray alqitaala dagaalka xataa tazuula ilaa ay zuusho ashamsu qoraxdu ilaa ay zuusho oo watahubba ay dhabato alriyaaqu dabayluhuna ay dhabtaan dabayluhu soo dhacaan way macna oo watanzila oo wayanzila uu dego annasru nasriguna uu soo dego oo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waalaaatu iyo saddexdii wa saxaxa waxaa saxiix alxaakimu wa asluhu xadiidkan asalkiisuna fi lbukhaariyi buu ku sugan yahay kadalika waxaa saxiixiyey tirmidi dahabi iyo sheekh albani iyo keyrkood xadiidka wax saxiixa wuxuuna kutusayaa waktiga ay mustaxabka tahay in la dagaalamo maalinta ama gelinka hore inta hawadu qawowda yuu dagaalami jira hadday xilliga ay qoraxdu kala badhka ku aadan tahay ay gaadho dagaal inuu markaa qabsadaba mooye miduu isagu wato ma bilaabi jirin waa u kaadin jiray ilaa qoraxdu ay zuusho oo xilliga duhurka la gaadho oo dabayluhu dabayshu soo dhacdo leanna xilliga ay qoraxdu ay samada kala badhkeeda ku aadan tahay xoogaa hawadaa xidhan sida haalibka ah khaasatan dhulka saxaraha ah iyo jasiiradda hawadaa xidhan markay qoraxdu zuusho xag galbeedka ay u badato oo xilliga duhurka la gaadho markaasay dabayshu soo dhaxaysaa dabayshaasaa marka waxaa la socda nasrigaa la socda guusha iyo libta iyo nasriga iyo tanuu la socda marka xilligaasu marka nabigu ku aadayn jiray sal lay slam marka ama gelin dambuhu dagaalami jiray ama gelin hore laakiin xilligaa qoraxdu ay dhexda ku aadan tahay sida qaalibka ma dagaalami jiray nabigu sal lay wasalam ayb culimadu marka waxay leeyihin waa mustaxab waa mustaxab waa mustaxabo waxay mustaxab tahay macnaa in muxuu ahaye xilliyada noocaasoo kaleeta ah ee muxuu ahaayey lagu dadaalo xadiidkii horen soo dhaafnay xadiidkii oo muxuu ahay kaana ida araada qaswata wara bikayriha alxarbu khudca buu ku daray aan lahayn abu daawuud waa midka hore alimaam nawowi wuxuu leeyahay waxay culimadu isla ogol yihiin calaa jawaazi khidaaci lkufaari fi lxarbi kayfama amkan ah, gaalada in la khadeeci karo dagaalka dhexdiisa ayay isku waafaqsan yihiin si alla say u suurowdaba ilaa an yakuuna fiihi naqdu cahdin aw amaan allahuma ballan ama ammaan aada wada gasheen iyo xabad joojin inaad jebinayso mooye oo taa lama ogola taasi khiyaanadaa lama ogola ah, saas way macana waima takhaafana min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim cala sawa ina allaha laa yuxibu lkhaa'iniin way markaas haddii ballan aada gasho ama cahdi bixiso ama ruuxa aada nabad siiso waa in aadan jabinin taa khadac lama yidhahda khadac waxaa la yidhahdaa in aad ruuxa iltuufiso oo aada u isticmaasho taatiig uusan ku dareemin kadibna uga faa'iidaysato saas maana taasaa la yidhahdaa qadeeca ruuxuna dagaal buu kuugu talagashan yahay adiguna dagaal baad ugu talagashanta ruux isu kaa dhiibi ma ah ruux cahdi iyo ballan kula galayna ma ah waa ruux dagaal kuugu talagashan isagoo dagaal kuugu talagashan adiguna dagaal aad ugu talagashan tahay baad markaa khadeecday khudcadaasi marka waa okayo khudcadaasi waxaa soo gelaya beentaa soo gelaysa inaad been u sheegto waana xilliyada beenta la baneeyo wey sharcan xadiisa nabiga sal kusoo sal alay slam yani saddex ruux beentoodu way bannaanta oo beentooda dambi kaga imaan maayo rugso sharciya haystaan dagaalka dhexdiisa marka lagu jiro beentu waa bannaanta oo alxarbu khudacay gelaysaa markaas ayib waxaa ka mid a ninka reerkiisa beenta u sheegaya ku dajinaya reerkiibuu been ku maslaxaya ayadana bannaanta wakadalika lafdi kalea jira isagana saxiixoo dhahaya iyaduna been way ku maslixi karto haddii macnaha waxa uu dumahay hadda beenta isaga dhisnaado haddii uu dumahayo dumiddaa ka daran ninka saddexaad ama ruuxas ama xaaladda saddexaad ee beenta la ogol yahayna waa marka dadka la heshiisiinayo waay yani waxa weye ruuxa dadka heshiisiinaya inuu been u kala qaado oo fariin beena u kala qaado si uu isugu keeno u heshiisiiyo isagana waa loo ogolyahay marka waxay soo gelaysaa beenta dagaalka dhexdiisa lagu sheegayo cadowga loo sheegayo alxarbu qudcay gelaysa alxarbu qudca ayay qeyb ka tahay macna saas wey ayb وعn sacd bn jasaamta radi allahu canhu qaala wuxuu ihi su-ila waxaa la weydiiyey rasuulu lah sal lay wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey can ahli daar ah, daarta dadkeeda oo min almushrikiina gaalada ka mida ah kuwaasoo yubayatuuna habeenkii la gelayo ah, habeen la weerarayo habeennimo iyagoo jiifa ayaa la gelaya oo la weeraraya oo fa yusiibuuna ay asiibayaan min nisaa'ihim kuwa weeraray baa asiibaya yusiibuuna ciidankii weeraray baa asiibaya min nisaa'ihim dumarkooda iyo wadaraariyihim iyo carruurtooday asiibayaan oo dagaalkii habeennimada la qaaday baa wax ku gaadhaya faqaala nabigu wuxu yuri sal alay wasalam hum iyagu waa dumarkii carruurtii minhum kuwa la weeraray bay ka mid yihiin kuwa habeenka la galay ee gaalada lala dagaalamayay bay ka tirsan yihin muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saar xadiidkani macnihiisu waxa waaye asalkaasaan u tegi doonno marka lala dagaalamayo cadowga ama gaalada lala dagaalamayo caruurta iyo dumarka shareecada islaamku in la laayo ma qabto waana u doonaa xadiiskeeda wana soo saaban laakiin hadday dhacdo in habeennimo la galo oo laga maarmi waayo in habeennimo la weeraro habeenkii markii la weeraro guryaha lagu weerarana caruurtii iyo dumarkii ay wax ku noqdaan caruurtoodii iyo dumarkoodii hadday wax ku noqdaan ma bannaanta mise ma bannaana waay taas iyada aba waxaa xadiisku tilmaamaya inaysan dhib lahayn nabiga markii la weydiiyey wuxu uhi sal ly aslam hum minhum ayagu ka iyagay ka mid yihiin maxay kaga mid yihiin xukumkaa khaaska ah oo xukumkee ah xaaladda la kala saari kari waayo xukumka waxay qaadanayaan kuwaa lala dagaalamayay qaadanayaan oo dhiigoodu markaasi dee wuxuu noqonayaa hadaf sidaana waxaa qaba culimada badankood alimaamu shaafici maalik abu xaniifa iyo jumhuurta qaba haddii habeennimo la galo wixii dumar ama caruure loo qastine wax ku noqdaay in aysan dembi uusan ka soo raacaynin dadka weerarka sameeyey waxaa la leeyahay macnaa ha u qastin dilkooda haddaad kala badbaadin kartana kala badbaadi waxaa la mid ah markii sida hadda caalamku hadda joogo oo kaleeto laysku garaacayo madaafiic iyo sawaariikh iyo laysku garaacayo waagii hore waxaa la dhihi jiray manjaniiq baa la dhihi jiray manjaniiq waa badelka hadda madaafiicdo kale sidaasoo kale markay tahay oo masalan magaalo la duqeeyo oo kaleeto ama meelay wada joogaan la duqeeyo oo kaleeto oo markaasi dumarkii iyo caruurtii iyagoo loo qastinay sidaa wax ku noqdaan tabyiidkaoo kale la tahay markaas tanoo kale markaa lama kale saari karo markaa lan iyagu asal ahaan uma leh waa xaaraam ana ma banaan waana u tegi doonaa ayib an caaishaa radi allahu canha can caaishata radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lay wasalam qaala wuxuu yihi lirajuli nin wuxuu ku yidhi ninkaasoo tabicahu soo raacay oo ka daba yimid fii yowmi badrin maalintii badr nin gaaluu ahaa nebigu wuxu yhi sal lay waslam irjic noqoniyo falan astaciina kaalmaysan maayo bimushrikin gaal anigu kaalmaysan maayo garab ka dhigan maayo iska noqu ku yidhi rawahu muslim baa wariyey maqsuudkii inbuu kasoo gaabsaday eh, xaafidku laakiin qiso dheer buu leeyahay caaisha radialla canha zawji nebi sal lay slam waxay leedahay rasuulku wuu baxay sal lay wasalam oo beder buu u baxay falama kaana bixarati lwabara xarat lwabara meesha la yidhahdo markuu joogo sii marayo adrakahu rajulun nin baa ka daba yimid oo soo gaaray ayb qad kaana yudkaru minhu jur'atun wanajdah ninkaasina wuxuu ahaa nin lagu yaqaano lagu sheegi jiray dhiiranaan iyo gurmad dadka gurmada oo dagaalada usoo gurmada oo geesi oo dhiiran buu ahaa aada u dhiiran nin noocaas fafarixa asxaabu rasuulilahi sal lay aslam xiina ra'awhu saxaabadii markay ninkii hebelaha la yaqaanay geesiga arkeen oo ka daba yimid waa farxeen alilaahi maanta hadduuba hebelba dagaalka inala gelay xaalkuwa fiicaya ila nin waxaa jira rag badan ka qaalaysan markii dagaal la yidhaha nin marka dagaalyahan waa cajiiba ah, waase gaal oo islaam ah saxaabada marka waa ku farxeen nebigii markuu u yimi sal alay aslam oo soo gaadhay ayaa wuxuu ku yidhi ji'tu liattabicaka wa usiiba macaka maxamedow waxaan kuugu imid inaan dagaalka kula galo wixii aada heshana ee qaniimo iyo xoola aan inaan kula asiibo khatarna diyaar baanuha inaan kula galo dee wixii dheefee timaadana raggaygaan ula sinna oo waxbaan ka rabaa saasuu macnaha ku yii aib markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi sal lay aslam tu'minu billaahi wa rasuulih ilaahay rasuulkiisa ma rumaynaysaa markaasuu yidhi maya diyaar ma yahay taas markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam farjic falan astaciina bimushrik iska noqo yidhi marka anigu gaal kaalmaysan maaye gaal kale u kaalmaysan maayo man wuxuu u socdo nabigu waa gaalo gaaladaan u socdo kuwo iyagoo kaleo gaala u kaalmaysan maayo garab kaa dhigan maayo iska tag kacme ayib waa iska noqday marka uma madaa nabigu waa socday sal alay slam xata ida kuna bishajarati adrakahu rajul ma shajaro la yidhahdo haddana markaan sii soconno ayaa haddana ninkiibaa ka dabeeyey waa samri waay waa soo noqdo nabigu meesha haddana kaga dabeeyey markaasaa wuxuu yidhi sidii oo kale u ku yidhi maxamedow waxaan u imid dagaalkan aan kula galo wixii la helaan aan wax ka helo nabiguna sidiioo kale ku yidhi sal lay sl sidii o kale ku yidhi wuxuu ku yidhi iska noqo niyo ilahay ma rumaynaysa iyo rasuulkiisa maya takac iska noqo marka kuma rabe wuu iska noqday haddana markuu haddana nabigu marayo meel bayde la yidhaah ayuu haddana isagoo socda ka dabiyey markaasuu sidii oo kale ku yidhi maxamed aan raaco markaasaa nebigu wuxuu ku uri sal ly slam tuminu billahi wa rasuulih ilahay rasuulkiisa ma rumaynaysa haa buu yidhi markaasaa nebigu wuxuu uri sal lay slam faintaliq soco marka marba haddaad ilahay rasuulkiisa rumaysa ina keen marka kac dagaalka wax ka gal ayib xadiidku marka saas wey xadiidku muslim qisadaa dheer ku leeyahy waana xadiis saxiixa wey waxay dhacaysaa waa dagaalkii badar dagaalkii badar wey oo nebigu sal alay aslam markaas rag yar buu wataa ciidan waa u baahan yahay walow markaa hore aan dagaal lagu talagelino talagalka lagu tegay ay ahayd uun safartii reer qureysheed ee abuu sufyaan uu waday in dhexda loo galo lasoo qabsaday ahayd maqsuudka hore dagaalku dibbuu ka dhashay ayib walow xagga rabbi tabaaraka watacala uu maamul ka socday sida qur-aanku tilmaamay ayib xadiidkaasi axaadiis kalaa la macno ah oo nebigu sal ly wasalam gaalo u timidoo tidhi dagaalka aan kula galnoo kuu hiilino uu diiday way badanta xadiiska noocaas waxaa ka mid a ah maala xadiis abulxumaydin asaacidi rasuulku sal ly aslam maalintii uxud buu sidoo kala baxay xata ida jaawaza saniyat alwadac saniyat alwadac meesha markuu gudbay ida huwa bikatiibatin khashnaa'a markaaba waxaa ku soo baxay nebigu sal ly wasalam ciidan horin ah koox ciidan ah oo si aan caadi ahayn u hubaysan hubkoodu u dhammaystiray baa nabiga kusoo baxday sal lay slam markaasaa rasulku wuxu sal lay slam man haaulaa war kuwani yay ahayn ciidankan kooxdan ciidanka cajabti badan ee sidan u hubaysan yay ahayn markaasaa waxay yidhahdeen hada cabdullahi bn ubay bnu saluul fii sitti miatin min mawaaliihi min alyahuudi min ahli qaynuqaac wahum rahatu cabdillaahi ibnu salaam waxaa la yidhi cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul oo lix boqol oo nin oo yahuuda wato waay yahuuddii ay xulafada ahaayeene bahwadaagta ahaayeene ree bani qaynuqaac lix boqol oo nin oo ka mida buu wataa ayb reer bani qaynuqaaca waxaa ka dhashay cabdullahi ibnu salaam baa ka dhashay saxaabigii jaliilka ah marka niman noocaasa weyaan baa layidhi cabdullahi bn ubay baa wata cabdullahi waa ninkii munaafiqa waay ayb markaasaa nebigu wuxu sal ly waslam awaqad aslamuu ma islaameen miyay diinta soo gale markaasa waxa la yidhi maya ma soo gelin ya rasuul allah markaasaa nabigu wuxu uri sal ly slam quuluu quuluu lahum falyarjicuu waxaad ku tidhaahdaan iska noqda fariintaa iga gaarsiiya noqdaa laydin yidhi ma idin rabno maxaa yeele fa innaa laa nastaciinu bilmushrikiin annagu gaalada ma kaalmaysanno meeshooda haga noqdeen axaawi xaakim ibnu sacad baa soo saaray sanadkiisana dacfi baa ku jira lakiin sheekh albani wuxuu ku xoojiyey shawaahid uu leeyahay kamaa fi silsila saxiixa kun iyo boqol iyo ko ayb xadiistaasi marka way fara badan tahay nebigu sal lay slam uu ku diiday gaalada inuu kaalmaysto oo dagaalka u kaalmaysto ayb ilaa ay ka islaamaan ayb oo nin baa u yimid sidaa xadiis saxiixa ku sugan wuxuu ku yidhi rasuul ilahi uqaatil am uslim buu ku yidhi ah, miyaan islaamaa isdagaalkan galaan markaasuu nebigu wuxuu ku yuri sal ly slam aslim uma qaatil islaam dagaalkana gal dagaalkii baaba socdo markaa dagaalkiibuu galay faqutila meeshii baaba lagu dilayba markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly asalam camila qaliila wa ujira kaiiran in yar buu camal sameeyey maxaa yeele markuu saa u islaamamaysoo dagaalkii ma gelin markiina soo lama dilin muddaduu camalka samaynaya waa yaraa laakiin abaalgudka ilaahay agtiisa uu ku leeyahy waa weyn yahay buu nabigu sal sl lanna waa shahiid sooma saas waxaaba dhici kartaba inuusan hal salaadaba tukaninba welig wuxuu markuu soo islaamayba uu macnaha la dilayba marka aslim uma qaatil buu nabigu uri sal lay slam islaam kadibna dagaalka gal laakiin adoo gaala dagaal hayla geli way xadiistaasi waxay faa'iideynaysaa marka inaan gaalada loo kaalmaysan karaynin dagaalka lagula jiro gaalada waxa laga hadlayo ma aha muslim lala dagaalamay waa gaalo lala dagaalamayo gaalo lala dagaalamayo gaalo kaleeto looma kaashan karo saasuu xadiidku sheegaya gaalka aad u kaashanaysaay ama xarbi ha ahaado isagoo kale ah oo isaga laftiisa aydaan nabad ahayn ama gaalkii dimniga ahaa ee cahdiga kugula jiray ee kugu hoos noolaa ee raciyadda ka tirsanaa ha ahaada jizyada aada ka qaadaysa labadaba xadiidka way soo wada gelayaano laa astaciinu bimushrikin waa nakiratun fii siyaaqi nafyi baa la yidhahdaayo min siiqi alcumuum bay ka mid bimushrik mushrik oo dhan baa soo gelay dimni mucaahad xarbi wahaakada cumuumka xadiidku waa soo wadagelaya inaan la kaalmaysan kalaynin mutlaqan ayaa waxaa ku jira culimada qaarkood sida sulaymaan ibnu rabiic abu sulaymaan daa'ifa min alculamaa baa sidaa ku taga laakiin culimada badankood waxay qabaan in la kaalmaysan karayo bishuruu wa dawaabi haddii shuruud la helo waa la kaalmaysan karaa buu leeyay oo waxaa qaba sidaa ku tegey awsaaci hawri maalik shaafici abu xaniifa jumhuurtoodu saasi qaba oo waxay leeyihiin way bannaan tahay in la kaalmaysto haddii la helo shuruud shuruudda waxaa ka mida bay leeyihin way ku kala duwan yihiin laakiin markii laysu keeno waxaa ka mid a an yakuuna alkaafiru xasana rayi fi lmuslimiin gaalka aad kaalmaysanaysaay waa inuu ra'yi wanaagsan ka qabo muslimiinta walow muslim ba yuusan ahaan laakiin gaal muslimiinta ra'yi wanaagsan ka qabo oo muslimiinta yacni aan ka fogaynoo ra'yigiisu uusan ka fogayn muslimiinta cadaawad badan aanu qabin waa inuu yahay hadduu ida kaana sayi alra'yi fi lmuslimiina falaa baydey imaam shaafici baa shardigaa dhigaya shardiga labaadi waxa weeye an tadcuwa alxaajatu ila alisticaanati bih waa inay dani keento oo baahi keento oo xaaja keento in la kaalmaysto ama daruuraa timid ama xaaje adag baa timid oo in la kaalmaysto keentay muslimiintiina markaa iskuma fillaan kan ay kaalmaysanayaanna kama maarmaan waa inay duruuf noocaasi timaado shardiga labaad bay ka dhigaan shardiga saddexaadi waxay leeyihiin an yastaqiimuu cala awaamirihi wanawaahiihi yani waa an yakunuu maqluubiina hayra haalibiin waa inay muslimiinta kaashanayaaye iyo iyaga marka laysku fiiriyo waa inay muslimiintu ka xoog badan yihiin waana inay ku socdaan amiirka muslimiinta amarkiisa iyo nahyigiisa waa inay ku socdaan hadday kaa xoog badan yihiin ma kaalmaysan kartid baa laleeyahy leanna iyagoo kaa xoog badan markaad kaalmayso ood gaalkii aad la dagaalamaysay ka wada takhallustaan soo adigu kugu soo jeesan maayaan taldidiya taa waa niman waxooda iska wato iska tasarufahayo oo iska socda waa inaysan ahayn waa inay adiga amarkaaga iyo nahyigaaga hoos yimaadaan waxaad u dirsata samaynayaan waxaad ka reebto ka reebtoomahayaan adiga ay aad u taliso laakiin haddayba kaa xoog badan yihiin markaa lama kaalmaysa kala leeyi laanna akhiiran hadday isku kaa rogayaan ayb quyuudaasay marka u dhigayaan culimmadu qaba in la kaalmaysan karayo adilayna deliishanayaan marka ay leeyihiin waa la kaalmaysan karaa oo maala waxaa ka mid ah safwaan bin umaya ayuu nebigu kaalmaystay bay leeyihin maalintii xunayn waa waase daciif xadiidkaas waxaan soo marnay inuu nebigu kaalmaystay safwaan ibnu umaya laftiisa ma ahayn laakiin gaashaamo uu lahaa buu nebigu ka ergistay oo dagaalka ku galay somaynaa soo mar yaa muxamed waa kaan soo marnay isagoo leh muxamadow akasbun ya muxamed waa kila ah, kitaab alcaaliyan kusoo marnay muxamadow ma dhacdaa ma dhacdaa may dhacaysa markaad duruucdeeda iga qaadanayso ma dhacda u nabig sal l war maya waa caariya madmuuna waa caariye aan kuusoo celin doono wa marka sawaabku waxa weye nebigu wuxuu kaalmaystay hubkiisiibuu ka qaatay oo ka caariyeysta oo ku dagaalgalay laakiin isaga laftiisa ma dagaalgashan maxaa kaloo deliishanayaan xadiidka ugu adag ee ay deliishanayaan waa xadiidka la yidhahdo xadiidu dii makhbar nin la yidhahdaa warinaya wuxuu leehy rasuulkaan maqlay sal ly waslam oo leh satusaalixuuna aruuma sulxan wa watakzuuna antum wahum caduwan min waraa'ikum reer ruum baad heshiis la geli doontaan kadibna markaad heshiis wada gashaan baa idinka iyo iyagoo wada socda baad cadow kale ku wada duuli doontaan ruum oo gala ah iyo muslimiinta ayaa heshiis dhex mari doonaa gaaladii iyo muslimiintiioo heshiis wada ah bay cadow kaleeto iyaga ka baxsan bay ku wada duuli doonaan xadiikaasi axmed iyo daawuud baa soo wari waana xadii saxiix waa xadiis saxiixoo kutusaya inay muslimiinta iyo reer ruum mar iskaashan doonaan ayagoo nabadi ka dhaxaysiiyo heshiis oo ay cadow kale ku wada duuli doonaan in kaalmaysigu bannaan yahay baa loogu deliishay waana adilada ugu xooga badanee loo deliishado inay bannaantahay masalada iyada dawaabideeda hadii la helo ayib adiga waxa weyaan masaladaasi masalo dood badani ka taagan tahay weeye laakiin cidda qabtahay in la kaalmaysan karo gaal gaal loo kaalmaysan karayo waxay dejinaysaa dawaabidaasay dejinaysaa haddii dawaabiddaa la helo markaa waxay leehin laa maanica oo marmar baa loo baahan karaya marmaahee loo baahan karaya ayib waxaa ka mid a ah masalan adiladooda ay deliishadaan nebigu sal ly slam magaalada madiine markuu yimid oo isagoo maka ka soo hijrooday wasiiqaa jirta isagiiyo yahuud dhex martay oo bunuuddeedii waxaa ka mid ahaa ree yahuudeed qabaa-isha ree yahuudeed ee magaalada madiine degan iyaga iyo nebiga ciidankiisa iyo saxaabadiisu inay iskaalmaystaan oo magaalada madiine wada difaacaan oy dagaalka isla galaan wasiiqadiibay ku jirtay waiiqada marka sixadeedaa muran badan ku jira bunuuddeeda waiiqadu ma sugan tahay mise ma sugna iyo hadal badani ku jira laakiin inuu bandigaasi ku soo arooray in difaac mushtaraga la yeesho taasi iyada waa sugan yahay macnaha oo bandigaasi waa ku jira bunuudda laakiin waiiqadu si ahaanteedaba ma sugan tahay mise ma sugna ayaa hadal badani ka jira macnaha ayib marka aduu eh, waxyaalaha ay deliishanayaan waxyaalahaasa u badan macnaha ayib taasi marka waxa weya waa markii gaal loo kaalmaysanayo markii gaalka la gaashanayo gaal loo kaalmaysanayo ama masalada ku saabsan masale kale jiro culimmadu ay ka doodaan oo dhahaysa haddii dad muslimiin ah oo buqaad oo gardaran ay kula dagaalamayaan gaal ma u kaalmaysan kartaa waa buqaad yani waa dadkay bannaan in lala dagaalamo iska celiyo masalan nidaamkii muslimiinta iyo dowladdiisii oo caadil ah ayaa waxaa ku kacsan koox inay dumisa doonayso ama koox dulmi wada way la dagaalamaysaa marka ma u kaalmaysan kartaa gaalo si kooxda muslimiintaee qaska wada ee wax kharibaysay buqaadda ah si loola dagaalamo ma loo jabiyo gaalo ma loo kaashan karaya oo masle kale ka doodaan ayib alimaam shaafici caley raxmatullahi wuxuu qabaa maya abu xaniifana wuxuu qabaa haa qaarna tafsiil bay gelinaya abu muxamed ibnu xasmin caleyh raxmatullahi baa wuxuu leeyahay markuu rajaxay qowlka dhahaya maya asal ahaan maya gaal lama kaalmayso muslimna looma kaalmayso markuu rajaxay kadib baa wuxuu leeyahay taasi waxa weeyaan waa marka dadka ahlulcadliga ee muslimiinta laga gardaran yahay kuwaasi awooday isaga celiyaan kuwan daalimiinta a ah markay leeyihiin oo iyagu wax iska celin karaan markaasay xaaraam noqonaysaa inay gaalo u kaashadaan amaa haddii ay kuwan daalimiintiiba ka gardarani eh, ay dadkii wan wanaagsanaa ka xoog badan yihiin inay baabi'iyaan oo eber ka dhigaanna ay ka baqaan marka isagaa wuxuu leeyahay gaalo way kaalmaysan karaan si ay buqaadan iyo dalamadan ay isaga badbaadiyaan laanna naftoodii baa markaa halis ku jirtuu leeyahy naftaadu hadday halis kastana wax badan baa kuu bannaan oo asal ahaan shareecada aan ku bannaanayn wuxuu soo deliishana aayaddii qur-aanka ahayd rabbi yihi tabaaraka watacala waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa durirtum ilayhi ilaa durirtum ilayhi wuxuu le marka wixii alla xarimay wuxuu xaaraam yahay intayna daruura imaanin gaalka waxaadan kaalmaysan karaynin karayninoo muslimaadan u kaalmaysan karaynin intuuna daruura kugu imaanin laakiin markaad lafahaaga u yaabto oo kaana gardaranya markaa wuxuu leeyahay waad u kaalmaysanoo waad iska dafcini naf baad kuu geysay ma xisbiyo cumuumkeeda aayaddu saasuu ku tusaysaa buu leeyahy laakiin shardi wuxuu ku xidhayaa uu leeyahay waxaa shardi ah markaad u kaalmaysanayso gaalada aada soo kaalmaysanaysaay waa inaysan muslimiinta kale kuwan dulmiga wadee buqaada ma ah muslimiinta kale xoolahooda iyo naftooda iyo ehelkoodaiyo cirdigoodu inuu ka nabadgelayo taa inaad dammaanto wa haddaadan damaani kalaynin gaarka aada soo kaxaysanayseed kaashanayso inuu muslimiinta kale nabadgelinayo oo maalan dhiiggeediibuu waxyeelayaa cirdigoodiibuu waxyeelayaa xoolahoodiibuu waxyeelayaa haddii aadan ka celin karaynin ma banaana markaana inaad soo kaashato xataa cinda daruura buu leeyahy limaada leanna wuxuu leeyahay adiga naftaadaad difaacaysaa soo maa gaalkan aad soo kaxaysanayso naftaadaad ku difaacaysa ayib markaad soo kaxaysayna naf kale iyo xoolo kale iyo dad kaluu dhibaya oo muslimiintii ah ayib ma naftaadii xoolahaaga ka qaalisan marka dadkan la laynayo naftoodii xoolahooda waxayba daruurada kuu ogolaanaysa naftaada badbaadi naf kalena dil oo naftaada badbaadadeeda intaasoo nafoo kale u dil oo naftaada badbaadadeeda xoolaha muslimiinta u baabi shareecada kuu banaynaysa maxay tahay markaa wey macna yacni xaaladdan laguu banaynayo daruur ahaan lagugu banaynayo waa inayna ka qalanin mafsado ah xoolihii muslimiinta iyo dhiiggoodii iyo xurumaadkoodii inay dhibaato galadaas waa inaad ficlin karto waa inaad ficlin karto hadaan ficlin karin maya xataa daruur ahaan kuma banaana buu leey abu maxamed ibn xasmi hadal kitaab hadal abu qiimo badan way muxallaha ayuu kaga hadlayaa mujalladka koob tobnaad safxada saddex boqol iyo soddon iyo shan wakadalika mujalladka shanaad saddex boqol sagaashan iyo sagaal buu masalada kaga hadlaya ayib masaladu marka waa masalo noocaas ama gaal gaal loo kaashanaya ha noqoto ama markii gaal la kaashanayo muslim baaqiyo gar daran oo si kale laysaga celin karaynin loo kaashanaya ha noqoto labada masalaba khilaafkaa ku jira taasi marka waxa weeye marka waxaasoo dhan waxa weeye markii talada kaashiga gaalka la kaalmaysanayo ay muslimka ka go-ayso waay adigaa wata adigaa isticmaalaya adaa ku danaysanaya adaa wax ku fushanaya markuu waxaagiiyo dantaadii aad ka fushatana waad iska qaadi kartaa inta uu dantaada kuu fulinayo kaalmaysanaysana gacantaaduu ku jiraayo adaa maamulaya ta laga hadlaya taawa laakiin hadduu isagu ku isticmaalayo isagaa barnaamijka wata isagaa hawsha wata isagaa mukhatadka wata iyo isagaa istraatiijiyada wata adiguna wuu ku isticmaalayaa wuu ku adeegsanayaa markuu kaa dhammaystana waa ku tuurahayaa dantiisii haddaad fuli weydana waa kutuuraya ku kalu kugu bedelanaya adigu marka mid wax aad adigu kaalmaysanaysa ma ahee adaa lagugu shaqaysanaya markaa suuradu marka suurada maaha suurada kaalmaysiga iyo suurada in lagugu shaqaysto cadow barnaamijkii intuu ku gashado aad u adeegto oo marxalo mucayana aad u gudbiso oo hawshiisa aada u fuliso adigu waxaa doontaba sheegee taasi isticaano lama yidhaahdee waxaad markaa tahay gacan u shaqaynaysa cadowgii baad waa ka duwan duwanta marka labadaa masalana dadka intood baan isku khaldaan nin gaana keensatay oo danteeda ku wadato oo markii uu fulin waayana ay tuurayso iyaduna meesha ku maalgeliso tabarna aan lahayn iyaduna waardiyeyso gacanta ku hayso laysa lahu min alamri shay ka noocaasoo kale ah marka laga hadlayo la dhihi maayo laguna ta'siilin maayo mas'alatu listicaana bilmushrik laguma ta'siiliyo maa ee masaladu waxa weeye nin muslim ah oo gaala isticmaalaysa waay halkaasaa marka ta'siilkiisa iyo takiifkiisa sharciga halkaasuu maraya nin gaala isticmaalayso gaala barnaamij ku fushanayso xukunkiisu muxuu noqonayaa halkaasaa marka laga raadqaadaya ama masalada kaleeto kasoo hadlayna waa ka gadisanta waa markuu muslimku isagu uu yahay cidda hawsha gacanta ku hay oo isagu ku adeeganahaya gaal ku adeeganaya markuu yahay saas man labada masle in la kala fahmo waa laga marmaan an ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam ra'aa wuxuu arkay imra'atan haweeney buu arkay maqtuulatan oo la dilay fii bacdi maghaaziihi duulaamadiisa qaar ka mida dhexdooda duulaamada qaarkood ayuu arkay naag la dilay haweeney la dilay oo gaal ahay fa ankara markaasuu nebigu wuxuu inkiray qatla nnisaa'i dumarka layntooda wasibyaani iyo caruurta layntooda qatla nisaai wasibyaan caruurta iyo dumarka layntoodu markaa nabigu inkiray oo reebay muttafaqun caleyh buxaari muslim baa soo saaray ayib xadiidkaasi sida uu faaiideynayo oo dumarka iyo caruurta inaan la layn karaynin gaalada ah ama cadowga ah waa ijmaac waa laisku waafaqsan yahay inaan si gooniyo inta loogu qasto dadkaas lala dagaalamayo lagu daro dhiiggooda la bannaysto inaysan bannaanayn waa laisla ogolya hal masaley ka soo reebaan culimada qaar ka mid a ah. sida maalan imaamu shaafici iyo kuufiyiintu waxay ka soo reebaan haweenta ama ilmuhu hadday yihiin kuwo dagaalka wax kaga jira goortii aan la laynaynin oo dhiiggoodu uusan bannaanayn oo shareecadu inkirtay waa markay dadkaa raciyadda ama bulshadaa ka mid yihiin laakiin hadday dagaalka wax kaga jiraan oo hubka sidaan xukumka ninka gaashaanqaadka hubka sidey qaadanaya waa la layn karaa markaas saas maana waxaana laga qaadanayaa xadiidka nebiga sal lay wasalam abu daawuud iyo nasaa-i baa soo saaray ibnu xibbaan nebigu sal lay wasalam dullaamadiisa qaar ka mida ah wuxuu soo maray haweeney la dilay markaasaa nebigu wuxuu yiri sal lay wasalam maa kaanat haadihi lituqaatil ha middani ma aynan ahaanin mid dagaalanta warmaba ayna dagaalamaynin mid dagaalantaba ma ahe maxaa loo dilay buu nabig sal lay slam meesha maxaa laga fahmay hadday dagaalami lahayd dilkeeda muusan inkireen nabigu sal lay slam soo ma hadday dagaalamayd dilkeeda ma inkireen caalamka hadda maanta muxuu ahaay dee ciidanka malaha in badanoo ka mid waaba dumarba sooma in badanoo ciidanka ka mid waaba waaba naago waaba dumar marka naagta ciidanka waa ciidan marar fara badan caruurta yararka baa ciidan laga dhigaa sharca islaamku ma ogola sharca islamka waxyaalahan ogoleen waxaa ka mid a caruurtu intaysan qaan gaadhin dagaal lama geliyo xataa hadday rabaanna looma ogolaado xataa hadday rabaanna looma ogolaado nabigu sal lay slam waa kii saxaabadiisa qaar ka mida ah, sida cabdullahi bin cumar iyo muxuu aha bara iyo wuu reebay ayagoo dagaalkii raba iyo u diiday nebigu sal lay slam ah, ilaa ay markii dambe bilaabeen muxuu ahay inay intay isgarab istaagaan anaa ka xoog badan iyo anaa ka dheer iyo muxuu aha warukaadiya marka yuhuudda ka soo wareegtay oo ay qaan gaadheen wuu ogolaaday nebigu sal ly slam marka ilaa ay qaan gaadhaan carruurta lama dagaalgeliyo dagaalgelintooduna waa mamnuuc sharcan laakiin hadday dhacdo inay cadowgi soo dagaalgeliyo markaasi wax weyaan mari oo uu dagaalka ku jiro isaguna xukunkaasuu qaadanaya وعن سمرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري اقتلوا دلا شيوخ المشركين مشركين فأضياء الشوضة wastabiquu reebta oo baaqi yeesha sharkhahum caruurtooda shariga waxaa la yidhahdaa waa da'yarta aan weli qaan gaadhin waay waxaa wariye abu daawuudda wariyey wasaxaxa waxaa saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey ayib xadiidku waa daciif xadiidkaas ma sugna cilladu dacfigiisuna waxa weeyaan xasanulbasri baa samuuro ka warinaya inuu ka maqlayno ikhtilaaf baa ku jira saddex qowl baa ku jira saan in badan soo tilmaamay waxaa sidaa ka daran uu cancaneeyey xasanna waa mudallis sanadkiisa waxaa ku jira saciid ibnu bashiirin la yidhaahdo culimada muxadisiinta inta intooda badan agtooda daciifka asaaniiddiisa qaar ka midana waxaa ku jira in la yidhahdo alxajaaj ibnu arta isaguna daciif saas daraaddeed baa xadiiska waxaa daciifiyey albayhaqi ibnu turkumani cabdulxaq ashbini ashbili iyo sheekh albani cabdixaq ishbiili ayuu sheekh albaaniba waa dacifiyen xadiisku marka ma sugna hadduu sugnaan lahaana macnaha laga wadaayo wuxuu noqon lahaa uqtuluu shuyuuqa almushrikiina waxaa laga wadaa shuyuukhda dadka shaanqaadkee dagaalamaya amaa shuyuukhda oo odayaasha ah dadka duqaydeen dagaalamin ayaga lama laayo saas manaa dumarka caruurta dadka duqayda ah dadka ajiirka casiibka dadka iska shaqaalaha ah oo muxuu ahaaye aan dagaalamin oo laakiin iska shaqaalaha iska iska shaqaysa yani wax muxuu ahaaye ruhbaanta iyo kuwan iska cibaadaystay ee muxuu ahaaye kaniisadaha duurka isaga jiray adduunyadaba isaga dhexbaxay kuwa lama laayo lama laayo yani waxa weeyaan ninkii dagaal ku jiro oo dagaalami karoo gaashaanqaad ah baa la dilaa saas man oo dagaalka lagu dila amaa dadkaa kale maya xadiiska kale nabigaa kutus salawatu rabbi waslamu caleyh وعn عlي رضي الله عنه mrka waxaa laga dhiganaya اqتlوu شhyuuخ المشhrikiina calى farضi صxaة الxadيiث hadii u leyah xadiidku waa asxay ma asxina lakin hadduuba asxi lahaa shuyuukhda waxaa laga wadaa dadka waaweyne dagaalami karaa laga wadaa ee dadka da lagama wado macna sharkigana waa soo tilmaano caruurtaa laga wadaa xadiiskii horaana tilmaamay inayna banaanayn leyntooda وعn عlي رضي الله عنه cali waxaa laga wariyay أnahum iyagu tabaarasuu way isu baxeen yowma badrin maalintii bader bay isu baxeen waaa wariye albuhaariy baa wariyey wa akhraja waxaa soo saaray xadiidkan abu daawuuda baa soo waasaaray mutawalan xaaluya mid la dheereeyey isagoo intan ka dheer mubaarasada waxaa la yidhahdaa dagaalku markuu bilaabanayo in xaggan intay rag ka soo baxaan xagganna rag ka soo baxaan ciidankiiyo isu safan oo laba saf ku jira ayaa dhowr nin xagga ka soo baxayaan ama nin ama laba nin ama saddex nin qaarna xaggay ka soo baxayaan iyagaa islaynaya marka ciidankii kalena waa isku fiirsanaya ayagu markay dhagta iska saaraan oo qolo laga adkaado oo la laayo baa ciidanka intiisa kale isku bilaabaya marka mubaarasaa la yidhaha waa isu soo bixid waaye macna mubaarasadaasi marka inay bannaan tahay buu xadiisku tusaya lafdiga dheer uu soo saaray abu daawuud soo saarayna waxa weeye cali bn abi aalib baa laga warinaya wuxuu yihi taqadama yacni cutbat bnu rabiic cutbat bnu rabiic wa tabicahu ibnuhu wa akuuhu xagga gaalada waxaa ka soo baxay saddex nin cutbat bnu rabiic wiilkiis weliid bnu cutba iyo walaalkii laba wada dhashay iyo wiil midkood dhalay oo isku raas waay baa xagga gaalada ka soo baxay banaankaay soo taagan yaa noo soo baxay dheheen marka ah. midkood baa dhawaaqa wuxu uhi man yubaariz yaa soo baxa buui faintajaba lahu shabaabun min alansaar waxaa u soo baxay rag dhallinyaroo ree ansaareed ah ree madiina raggan soo baxay ee saddexda xagga gaalada ka soo baxayna waa saddex nin oo reer qurayshiyadoo reer maka ah dhallinyarada marka reer madiine abaa usoo baxday oo bannaanka u baxay ayib markaasaa waxay yidhahdeen man antum kuweeda haydeen waa lays yaqaanaaye kuwamaada haydeen baa layidhi markaasaa waxay yidhahdeen de waxaanu nahay raggii reer madiine oo hebel iyo hebel iyo hebel baana waa u sheegay markaasaa waxay yidhahdeen laa xaajata lanaa fiikum wax dana idinkama lihin idinka idma rabno ree madiine iyo ansaar iyo caws iyo khasraj iyo ma rabno oo yaad rabtaan inamaa aradnaa banii camina raggaanu ilmaadeerada ahayn baanu rabnaa bay dheheen ilmaadeeradanna waa raggii muhaajiriinta ahaa wa ilmaadeeradanna oo ree makaane soonahoon isgaranayno waa raggii muxuu ahay xiniiyo dagaalami jiray waay anagu ree madiine isma dhaqaanee ilmaadeeradanna ha soo baxeen bay dheheen markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly wasalam raggii marka nebigaa soo saaray qum yaa xamza qum ya caliyu qum ya cubaydat bn alxaaris saas maana xamza oo nabiga adeerkii ah iyo cali oo ilma adeer yihiin iyo cubaydata bn alxaaris oo nebiga in adeerkii ah hal raas buu ka soo saaray oo reerkii nebiga sal alay sla adugu reerkaagii ilmaadeerada waa dib dhigan lahayd sooma reeraha kale aad meesha ku baabiin lahayd saddex buu soo saaray laba ilma adeero yihiin iyo adeerkiibuuna nabigu soo bixiyey sal alay slam waxaa isu dhigtay marka xamza iyo ninka la yidhahdo cutba cali iyo shaybana way isqaabileen cubayda ibn alxaaris iyo weliid ibnu cutbana way isqaabileen labalabaa la isu ayib xamza ninkiisii lababa daahine markiiba dhulku dhigay waa ka tilaabsan caalime sidoo kaleeto shaybo dhulku dhigo uu ka tilaabsan waxaa muddo isgaraacayay cubaydat bn alxaaris iyo weliid labadaasaa isku daaxay ila seefaa laysku garaac jiray mugta seefihii baa laysla dabamaray oo laysla dabamaray oo laysla dabamaray markaasa waxay isdhaafsadeen laba darbo yani dhaawaca labadooda mid walba waxaa gaadhay uu kii kaleeto u dhaqaaqi waayay mid walba meel buu ku dhacay waa isu dhaqaaqi waayeen marka ayb wuxuu leeyahay cali uma milnaa cala alwaliidi faqatalnaahu waxtamalnaa cubayda buy labadii nin mashaqayd kale qabanaya xamse iyo cali intay soo ordeen bay weliid israaciyeen waa dileen cubaydana isagoo dhaawacay qaateen markaasaa dagaalku bilowday waa la isku gaaciye xadiikaasi ziyaadadka markuu waxaan jeedaa sidaa markuu u dhariyay abu daawuud baa soo saaray waana xadiis saxiixa ah, shawaahidna waa leeyahy wuxuu kutusayaa oo loo keenay hadda meeshan oo laga faa'iidaysan inay mubaarasadu bannaan tahay mubaarasadu inay bannaan tahay oo macnaha yaa ii soo baxa oo intaan dagaalku bilaabanin in rag isu baxaan oo la istijaabiyo way bannaan tahay jumhuuru ahlilcilmi baana sidaa qaba sawri iyo axmed iyo isxaaq iyagu waxay ku dareen oo shardi ka dhigeen mubaarasadu markay bannaantaho bannaanka laysugu baxayo waa in amiirku ogolaado isagoon amiirka muslimiinta ogolaanin mubaarasadu ma dhici karto shardigaas iyagu ku xidhan laakiin jumhuurtu waxay qabaan shardigaasi laazim ma aha oo ninku isagaa bixi kara man ayib sidoo kaleeto muxuu ahaayey markuu nabigu tegey sal alay aslam meesha la yidhahda khaybar ah, khaybar markuu tegey cali bn abi aalib iyo marxab baa isu baxay waa kuwa marka gabayga isu tiriyo muxuu marxab geeraaray oo gabayey iyagoo macnaha muxuu ahaay isu eh, xaragoonaya dagaalku markuu matala intaan weli laisku bilaabin waa laisu xaragoonaa oo nin walba muxuu ahaaye waa gabyaa oo waa laisku dhuftaa oo intaan gacantu isgaadhin baa afka la iskaga dargaa marxab baa marka gabay tiriyey cali baa gabay tiriyey waa laisku garaacay markii dambena cali baa ka takhallusay radiallahu canhu marka nebiga sal alay waslam hadyigiisii bay ka mid tahay wayna bannaan tahay mubaarasadaasi wax dhiman xadiidka waxaa kaloo laga faa'idaystaan masalo kaloo hadday mubaarasa dhacdo bannaanka laysugu soo baxo raggii mubaarasoonayey ma isu hiilin karaan wuxuu inoo faa'iideeyey inay isu hiilin karaan saas macanaa maxaa yeelay cali iyo xamsa waxay u hiiliyeen cubayda sooma way u hiiliyeen marka waa bannaanta iyadana ayib وعn abi ayubin اlansari radi allahu canhu qaal de waagaas seefaa lagu dagaalami jiray hadda laakiin madaafiici xabada laysula dhexi ma aqaano haddii xabadda lafteeda banaanka laysula bixi karo oo rag isu bixi karaan ma aqaano laakiin waaga hade seefo iyo warme iyo waxbaa laysula bixi jira wacan abi ayuubin alansaari radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi inamaa unzilad waa uu la soo dejiyey haadihi alaayatu aayadan dhex aayadan dhex aayadani fiinaa dhexdanadana lagu soo dejiyey macshar alansaari kulanka ree ansaareed ah, dhexdanada lagu soo dejiyey macshar alansaar baan u jeedaayo ku khasisayaa annaga ree ansaareedee khaasaanna u soo degtay macsharku waa kulanka yacnii wuxuu ka wadaa ayadda qowluhu tacaala buu ka wadaa walaa tulquu ha ridina biaydiikum gacmihiinna ila tahlukati halaagga xaggiisa ha ku ridina gacmihiinna halaagga ha ku ridina oo naftiinna laga wado aayaddaasi annaga nuu soo degtay buy qaalahu wuxuu yidhi abu ayuub hadalkaa wuxuu yidhi raddan xaal uu yahay ama raddan radin darteed buu u yidhi calaa man cid korkooda uu radinayo ankara inkirtay calaa man cid korkii inkirtay xamala xambaaray calaa safki ruumi ruum safkeeda ku xambaarayoo weerar ku qaaday wey macnaha xataa dakhala ilaa uu dhex galay fiihim safkii ruum ilaa uu dhex galay yuu weerar qaaday ninkii sidaa sameeyey ayay qola usoo daliishadeen walaa tulquu biaydiikum ila tahluka yani nin saxaabada ka mid ah ama nin baa eh, markii dagaalkii bilowday ayuu isagoo keligiiabuu safkii ciidamadii ruum ayuu dhex jiiday khatar buu isgeliyey markaasay dadka qaarkood raggii meesha joogay waxay u deliishadeen inuu ishalaagay aayaddana markay usoo deliishadeen walaa tulquu biaydiikum ila tahluka abu ayuub baa meesha joogo markaasuu wuxuu yidhi warnimada aayaddu annaga nagu soo degtay meelsheedii meelaan ahaynna waad saaraysaan sidaas way xadiidku marka rawaxa wariyey alhalaaatu saddexdii baa wariyey wa saxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu wabnu xibbaana waalxaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani sidoo kaleeto fi saxiixa wa fii sixaaxi sunan buu iyadana ku saxiixinayaa xadiidka abu ayubin ansaari radi allahu tacala canhu ardaa tamaamkiisu waxa wey ama dhammaystirkiisu aslam abu cimraan in la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay duulaan baan u baxno magaalada madiinaan ka duulay waxaan markaa u soconnaa buu ihi meesha la yidhahdo qusqantiniya waa magaaladii ruum ciidamada marka masar ka socdee muslimiinta waxaa watay cuqbat bnu caamir ciidanka o dhan oo iswatana abaanduulihiisu waxa weeye cabdiraxmaan ibnu khaalid ibnu waliid baa wata khaalid weliid wiil uu dhalay cabdiraxmaan la dhihi jira ayaa ciidanka guud ahaan kor ka wata wuxuu yidhi waruuma mulsiqu duhuurihim bixaaiati aw bixaa'iqi lmadiina ruumna waxay sameeyeen dhabarkooda waxay ku dhajiyeen magaalada derbigeeda magaalada derbi bay leedahay oo magaalo aada ay u adkeeyeen marka magaalada derbigeeday dhabarka saareen waxay ku talagaleen in ay ay si wanaagsan isu difaacaan fa xamala rajulu mina cala alcaduwi nin ciidankii muslimiinta ka mid a ah, baa marka keligii isagoo abu cadowga ciidankoodii weerar ku qaaday keligii baa dhex galay ayib markaasaa dad waxay yidhahdeen mah mah laa ilaaha ila allah yulqii biyadayhi ila tahluka ah, war ka joog daa war daa war naftiisii buu halaagay kani naftiisii buu halaag ku riday dambi buu galay bay dheheen macna abu ayimin alansaari oo meesha joogay baa wuxuu yidhi inamaa ta'awaluuna hadihi alaayata haakada war aayadda sidaasaad ku fasiraysaan oo meeshaasaad saaraysaan buu an xamala rajulun yuqaatilu yaltamisu shahaadata aw yubli min nafsihi aayaddii waxaad ku fasirteen inuu nin muslimiinta ka mida dagaal galay oo keligii weerar qaaday isagoo shahaado raadinayana meel khatara isgeliyey naftiisana halis geliyey taasaad aayadda ku fasirteen buuri wainamaa nazalat hadihi alaayatu fiina macshar alansaar aayaddanina annagay nagu soo degtay ree ansaar haddaan annagay aayadda nagu soo degtay waxay ku timid wuu leeyahay lamaa nasara allahu nabiyahu wa abhara alislaam markuu ilaahay nebigiisa guul siiyey oo u hiiliyey oo islaamku muuqday oo gaaladii iyo gaalnimadii ka adkaado islaamku xoogaystay ayaa waxaanu nidhi buu idhi annaga dhexdannada hoos ahaan baa waxaan uu sheekaysanay buu ihi annagoo nebiga ka qarsanayna ree ansaareed haddaanu na islaamkii guulaysay gaaladii jabtay dhul badan buu muslimkii qabsaday dowlad islaam baa dhalatay markaasaanu hoos ahaan intaan u sheekaysannaa waxaan isugu sheekaynay buu idhi halumma nuqiimu fii amwaalina wa nuslixuha warnimayahow kaaleya xoolaheenna aan iska dhex joognayo guryaheenna aan hagaajisano muddo dheer baan dagaal ku jirnay rafaadnay xoolihii dayacme ilmihii dayacme kaalaya reerihii bal maadaama islaamkii xoogeystay islaamkii maadaama xoogeystay bal reerihii carruurtii aan isku hagaajinay kaalaya oo islaaxinay markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey buu yihi wa anfiquu fii sabiili illah walaa tulquu biaydiikum ilaa sahlikum war jidka ilaahay wax ku bixiya gacmihiinana halaaga ku ridina naftiina halaaga ku ridina naftiina halaaga ku ridina maxaa laga wadaa marka wuxuu yidhi marka walilqaau biاlaydi ila tahluka ila tahluka an nuqiima fi amwaalina wa nuslixaha wanadaca aljihaada nafta oo halaag lagu ridaayo macnaheedu wax weeyaan buu yihi inaanu jihaadka ka tagno oonu reerahanagii caruurtalada iska joognoon hagaajisanno jihaadkana aan faraha ka qaadno taa weeye midda uu alla leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka aayadda macnahaasay leedahay sidaasayna kusoo degtay buui annagayna nagu soo degtay oo markaann war jihaadka intaynu hadda ka yara fadhiisanno dad kalaa joogee ama waxoogaa maaratay bal reerihii aan ku yara mashquulno ayay aayaddu soo degto waxay ka cabirtay in reeraha iyo adduunyada ku mashquushaan oo jihaadka aad ka tagtaan inay tahay naftiinni iyo gacmihiin ood ku rideen idinkuna waxaabad u deliishateenba nin muslimoo shahaado raadinahayo halis isgeliyey ma aha bu yidhi halkaas ayadda meesheedii meel ahayn baad saaraysan tafsiirkeedii meel lahayn baad ula kacdeen buui abu cimraan wuxuu leeyaha qisada warinaya falam yazal abu ayuub yujaahidu fii sabiili illah xataa dufina bilqusqandiniya abu ayuub maadaama aayaddani iyaga ay ku soo degtay inuu dagaal iyo jihaad ku jiro kamuusan suulin ilaa lagu aasay meesha la yidhahdo qustantiniya raggii qustantiniya furtay buu halkaas yaa lagu dilay radia allahu canhu wa ardaa xadiidku marka saas wey xadiidku marka isaga iyo axaadiis kaleba waxay faa'iideynaysaa inay bannaan tahay alinqimaasu fi lcaduwi ruuxa muslimka ah inuu cadowga dhex geli karo naftiisana uu mukhaatarayn karo khatar gelin karo isagoo shahaado raadinaya taana aynan ahayn dembina ahayn naftiisana uusan halaag ku ridin bal inay tahay mas'alo bannaanoo shareecada ku bannaan haayatu maa fi lamri waxa weye buu khatar geliya isagoo shahaado doonaya waana matlab iyo maqsad sharci culimada qaar ka mid a ah shardi waxay ka dhigaan waa in uu cadowga nikaayo iyo dhib u geysanayo waa inuu isleeyahay cadowg waxbaad u geysan kartaa markay ugu yar tahay nooc cabsigelin a ah waa inay keeni karto khatar isgelintiisu laakiin haddayna waxba faa'iideynaynin shahaado un baan doonahayaayo waa iska dhimanhayaa maya shahaado waa la rabaayo laakiin adoo muslimiinta anfacay shahaado qaado soo ma adoo muslimiinta anfacay oo wax ka tegay shahaado qaado laakiin waa iska tegahayaayo aakharaan isaga socdaa maya saas way macnaha waa inaad wuxuun ka tagtay cala aqali taqdiir waa inay ku qaataan gaaladu darsi ah muslimiintu in ay yihiin dad geesiyaal ahoo naftood horayaal ah macnaha haddaad faa waa nikaayo haddaad dhibintaa ka weyn geysatana waaba kasii fiican laakiin waa inaad wuxuun geysanaysa wa markaasi waa bannaanta waa masalada la yidhaahdo alinqimaas qaacidat alinqimaas baxsi la yidhaahdo buu sheekh ka leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah sidoo kaleta ibnu naxaas ayaa kitaabkiisa qayimka oo jihaad ka qoray mushaaria ayuu isaguna baxi qayimu ka qoray maslada iyada oo maslatu ulqimaat ina gaalada uu ruuxu khatar isgeliyey isagoo shahaado doonay ayb isagoo u badinaya weliba inuusan soo laabanayn waktigii nabiga dhacday sal alay aslam sooma anas ibnu nadir dagaalkii uxud soomaya markii saxaabadu intay soo jabeen lasoo lasoo tegay oo dhulkii lasoo baneeyey dad yaroo nabiga la jiray oo markaa buurta uxud salka saaray mooye ayuu raggiiyo soo soo cararay soo baxay buu ka ka hortegey war xageed u socotaan war xageed u socotaan war nimayo ah, war a war jannadii baad buurta uxid sokadeeda iga soo uraysa a ah, kadibna waa kii maray isagoo keligii ah buu ciidamadii reer oo raggii soo jabiyey ayuu keligii dagaal la galay acdas ugu hayey iyaguna u garaacahaye meeshay ku dileen siddeetan iyo dhowr nabar isagoo ku taalaa loo tegay marka waa inqimaas waa khatar isgelin waa naftaada inaad khatar geliso bimaslaxa oo muxuu ahay muslimiinta iyo diinta macnaha difaaca bal nabiga sal lay slam baa waxaba ka ba inuu aad u ammaanay arrintaa iyada aad buu u ammaanay ah. waxay yidhahdeen aayadda faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir waxay ku fasiraan man qadaa naxbahu anas ibnadriy raggii lahaa ee sidaa ku tegey bay qaarkood ku ayib xadiidkaa ka sugan nebigu sal lay aslam uu leeyahay saddex ruux alla waa jecel yahay saddexdaa waxaa ka mid a ah, nin isagoo koox la socda cadowga la kulmaya oo dhuunta u dhigaya ilaa laga dilo ama raggii asxaabtiisa ahaa uu u furo isaga isqadimaya ilaa ama ay cadowgu dilo ama uu furo oo uu furo u noqdo ciidanka intiisa keliya kooxdiisa xadiid kale isagana suganoo nebigu sal lay slam aad uu u ammaanay nin intuu dagaalamay oo kooxdiisu dagaal galeen ciidankiisii jabay oo ciidankiisii markii laga adkaadayoo jabeen oo dhaqaaqeen isagu ka soo hadhay oo yidhi maya anugu dhaqaaqi maayo meeshii ku hadhay oo ku dagaalamay ilaa lagu dilay marka unfalq inqimaas macnaheedu waxa weeye ruuxu wuxuu gelayaa dagaal uu u badinahayo inuusan badbaadayn mukhaatara marka la yidhaahdaa way bannaan tahay sharcan xaadiis fara badan bay taasi leedahay hadal male taasi hadal male ayib culimada qaar ka mid a ah waxay u deliishadeen marka xadiiskan iyo masaladan la yidhahdo hadda aan ka hadlaynay inqimaadka oo cadowga inuu ruuxu isku dhex turo isagoo u badinayo inuusan soo noqonaynin masalada iyadaa ah, nusuusteeda dadka qaarkood waxay u deliishadeen mas'aladan la yidhaahdo isqarxinta bay u deliishadeen qaarkood istidlaalkaasina sax ma aha nusuusta ku soo aroortay mas'alatu linqimaad in loo deliishado isqarxinta waa si waa masalo farqi u dhaxeeyo furuuqda muhimkaana waxaa ka mid a ah ninka gaalada dhex gelahayey ee khatarta isgelinayey hubka dilaya kiisa ma ahayn hubka dilaya iyo gacanta dilaysa waa gacanta cadowga sooma marka waa muslim gaal dilay waay laakiin ninka isqarxiyey waxaa dilay waa hubkiisii sooma waxaa dilay waa hubkiisii inuu dilayana waa u badinahayay nin hub cadow dilay layslama diidana laakiin nin hubkiisii isagu isku dilay xadiiskani in loo deliishadaayey taqriiban bucdi baa ku jira iyo nusuusta noocan oo kale masaladaasi istidlaal kaley leedahoo baab kalaa lagaga doodaa masalada isqarxinta baab kaley leedaho axaadiistani kuma tusayso laakiin qaab kale culimmada ka doodaysa ay uga doodaanoo masalada waxaa looga doodaa culimmada qaarna waxay leeyihiin waa isdil uu ruuxu naftiisa dilay oo nusuustii waxay ku fadhiisiinayaan ku soo aroortay ruuxii naftiisa dila wixii maali wixii uu naftiisa ku dilay buu maalinta qiyaamada naarta dhexdeeda ayuu isgelgelinayaa isku ciqaabayaa naartuuna ku waarayaa kana bixi maayo axaadiistii sidaa lahayd bay maryeeno waa qaatilu nafsihi bay dheheen waa qaatilu nafsihi maxaa yeelay wuu isdilay isagaa isdilay waxay mareen nusuusta ka hadlaysa ruuxa isdilay iyo dadka isdilana ma kala qaadin nin isu dilay muxuu ahaayey eh, eh, cadowla dagaalanki iyo nin isu dilay muxuu ahaayey qadihii iyo qadarkii ilaah iyo musiibo uu u dulqaadan waayo darteed isu dilay ma kala qaadin ba nusuusta waa caam halkaasay mariyeen culimada sidaa qabtahay sidaa culimada qabtahay masaladii horeen ka hadlaynay kamay doodsana labada masale marka waa kala duwan yihin masalada dood baa ku jirta masalada doodi kuma jirto masalada doodii ku jirtaay waa masalada ruuxu hubkiisii dilayo ku isagu watay isku dilaya taa dood baa ku jirta culimada qataa waxaa ka mid oo sidaa martay culimo badanoo caalamulislaam culimadiisa ka mid uu ka mid yahay shekh ibn caleyh raxmatullah culimada qaar ka midana waxay qabaan masaladaasi ma aha isdil ma ah isdil ma ah iyadii isdilna ismala bay leeyihi ruuxa isdilayaayey ee nusuusta isdiliddu ay ku soo aroortay waciidkaasina ku yimid waa ruux intay musiibo ku timid musiibadii u dulqaadan waayey ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa ka cadooday saa isku dilay waaye amaa ruuxani niyada iyo qasadka uu ku socdo waa liiclaa'i kalimati illaah qasadku hadduu kala tagana xukumku waa iskhilaafaya saasay marayaan oo waxay leeyihiin masalada maqaasida inay wax badan ku xidhan tahay ficilkoo isku mid ah baa haddana waxaa kala duwa qasadka masalan waxay ku miaalinayaan ruux intuu misxafka qaaday oo misxafka gubay qur-aankuu qaaday wuu gubay laba ruuxoo midna misxafka gubay midna misxafka gubay baa midna ajir ka helaya midna ku gaaloobaya bal idinku si dhah kanna wuu gubay kanna wuu gubay midna wuu gaaloobay midna ajir buu ka helay say ku timi ya inama alacmaalu biniyaat bay ku timi mid misxafkuu gubay oo wuxuu u gubay misxafka xifdiyo dayaaca ka ilaaliyo misxafku waa googo-aye intii uu dayacmi lahaa gub oo cumaan ibni cafaan baaba sameeyey sooma saxaabadaa samaysay saasuu ku gubay ajir buu ka helay leanna misxafkiibuu xifdinahay midna misxafkiibuu gubayo misxafka ihaanadiisa iyo mucaarado iyo nacayb buu u gubay soo gaaloobi maayo maxaa kala duway labadooda ya niyadaa kala duuday niyadaa kala duuday soo ma jeed marka baabkaasi marka waa baab aada waasac u ah waxay leeyihin marka maqsadkii hadduu kala duwan yahay in xugum la wada siiyo sax maaha bay leeyihin doodaasay marayaan adilada ay marayaan waxaa ka mid a ah masalatu tatarus bay marayaan oo gaaladu markay muslimiintay eh, qabsadaan ay isu dhigaan oo masle khaasa masle khaasa u qaab daliishanayo laakiin marka sidaa laysugu khilaafayo waa goorma waa marka cidda loo isticmaalaya ay tahay cid ay bannaan tahay in la dilo sharti waay marka cidda loo isticmaalaya ay tahay cid shareecadu banaysay dilkiisa markaa wey markay masaladu khilaafiya noqonayso ama marka loo isticmaalayo dad aan layntoodu bannaanayn oo abriye ah marka iyadaa xaaraamnimadeeda shaki kuma jirto layskumana khilaafsana waxayna la mid noqonaysaa madaafiic iyo sawaariikh lala dhacay dad ama xabad caadiyo lala dhacay dad dhiigooda uusan bannaanayn sooma taasoo kale la mid markaasi hubka kale lagu dagaalamo bay la mid noqonaysaa waa markii loo isticmaalaya qaab aan muxuu ahay keeni kara in dadhiigoodu macsuum yahay ay wax ku noqdaan oo loo aabayeelin oo qaabka hadda ay u badan tahay way taqriiban markaasoo kaleeto hadalgeli maayo doodna geli mayso dawaabid fara badan bay u dejinayaan culimmada banaynaysa leh waa nooc ka mid a asaaliibta dagaalka ka mid ee mashruuca ka dhigaysa dawaabideeda waxaa ka mid a waxay leeyihiin waa in yani amiirka muslimiinta iyo madaxa muslimiintu waa inuu isagu amro waa inu isagu ku taliyo ruux isagu iska qaadanin dawaabiday udhigaya waxaa ka mid a maalan waa inay cadowga nikaayo iyo dhib u geysanayso dawaabiday maraya waxaa ka mid a waa in asaaliib kaleeto oo ka kaafin karta ruuxa aan la helin dawaabid fara badan iyo shuruud noocaasoo kale u dhigayaan culimmada banaynaysa qaar ka mid ayb waana badan yihiin waxaa ka mid a maalan sheekh albani caleyh raxmatullah fii bacdi buxuusihi ama fii bacdi kutubihi ayaa ka mid ah ragga dawaabida dhigay waxaa ka mid a ah maalan eh, muftigii hore ee eh, sacuudiga maxamed ibn ibraahim sheekh ibnbaas ka horreeyey mas'alo tan kaba ah fudud baaba la weydiiyey waxaa la weydiiyey waagii faransiisku uu jazaairiyiinta jazaairiyiintu faransiiska la dagaalamaye ayaa waxaa la weydiiyey su-aal dhahaysa sheekh haddii aniga oo muslim ah oo sir badan xambaarsan oo muslimiintu leeyihiin ay gaala i qabato oon ka baqo sirtaa in layga soo saaro oo sirtan layga helo intaanan gacantooda gelin maisdili karaa sheekh maxamed ibraahim muftigii hore sacuudiga sheekhubaas ka horreeyey wuxuu leeyahay way bannaan tahay saasuu fatwooda way bannaan tahay wuxuuna u daliishaday oo daliil uga dhigay xadiidkii hulaamka ee hadda ka biqadi nadar ninkii dood ka qaba meesheeda waayo oo sheekha istidlaalkiisa iyo dood ka qaba laakiin keliya in la isbaatiyo masaladu inay khilaafiya tahay baa muhima keligoodna ma aha culimo fara badan baa qaba culimo fara badan baa qaba marka masaladu mas'alo dhinac laysugu waafaqsan yaho masaa'ilujmaac gelaysa ma aha masaladu gaayatu maa fi lamri waa masale ijtihaadiya aragtida culimmada maanta joogtana ku kala duwan tahay markay aragtidu ku kala duwan tahayna waa markay dawaabideeda wadato meesha loo isticmaalayana ay tahay meeshii ay bannaaneyd hubka kaleba in loo isticmaalo cidda loo isticmaalaya ay tahay ciddii ay bannaanayd in shareecadu fasaxday dilkiisa iyo la dagaalankiisa marka ciddaa loo isticmaalayo oo ciddaasi wax ku noqonayso ayaa laga doodayaa mooye markay dawaabidda ka baxdo oo quyuudda iyo shuruudda culimmadu dejisa ay ka baxdo markaas ijmaac bay noqonoo laysla diidi maayo inaysan bannaanayn limaada lianna markaas mafaasid iyo muxaramaad shareecada an ogoleen baa ka dhalanaysa hubkii kale muxaramaadku ka dhalanay bay la mid noqonaysaa man sidaas wey masaladaasi marka sidaas wey baraarujinteeda waxaa keenay xadiidkan ayaa wuxuu ka mid yahay iyo nusuustan inqimaaska ayaa waxay ka mid tahay nusuusta loo daliishado masalada iyada farqi baana udhexeeya saan sheegnayo qiyaas maca alfaariq wa masalatu linqimaas iyo masalada ruuxa isqarxinaya way kala duwan yihin furuuq baa udhaxaysa asaasiga farqiga ugu asaasisanna waa kaa aan tilmaanayo midna hubkiisaa dilaya camdan hadday khata an tahay dhib male ruuxa hadduu hubkiisu dilo laakiin gaf ku dilo taa iyada hadal male watigii nabiga dhacday sal lay slam waktigii nabiga dhacday nin saxaabiya oo hubkiisa ku dagaalamaya seeftiis ayaa seefti markuu gaalka ku dhufan kuy is yidhi bay intay soo noqotayba isaga ku dhacday way dishay marka markaasay saxaabadii waxay yidhaahdeen wuu isdilay wuu isdilay naftiisii buu dilay inay qaraabo ahayn baa nabiga u yii markaasuu rasuul ilahi ninkii hebel ah dadkii waxay leeyihiin wuu isdilay maya buu nabig sal lay slam isma dilin waa ahlujanna buu rasulku sal lay slam waa nin ahlujanna marka hadduu hubkaagu si khata a ah kugu dilo lagama hadlayo laakiin midda laga hadlayo waxa weye markaad og tahay inuu ku dili doono hubkuna kaagii yahay iyo markaad meel ah khatara intaad gasho cadowga hubkiisu ku dilo ood ku dhimanayso laba fari midna muran kama taagna midna muran baa ka taagan hada bilahi tawfiiq wsal allahuma waslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi ajmain